bismi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabanaya allihii alraxmaani naxariista guud lahaa alraxiimi naxariista gaarkaana lahaa allahu aclam bimuraadi bidalik wlqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala qur'aankii almajiidi ee sharafta lahaa qur sharafta lahaa baan ku dhaartay ee jawaabtii aawey ee latubcaunna walle waa laydin soo saari jawaabta halkaa geli ama sida ibnuqayim uu leeyahay waxaad jawaabta ka dhigtaa inahu la xaqun muqsamu bihiga iyo muqsamu calayhiga labaduba waa qur-aanka qur-aankii baan ku dhaartay qur-aanku waa xaq saas way bal iskaba dhaafee cajiibuu way la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid bay la yaabeen mundirun mid digaya oo minhum ayaga ka mid oo bashar ah iyaga ka dhashay faqaala marka waxay yidhahdeen alkaafiruuna gaaladii waxay yidhahdeen haadaa kani shay-un shay wey cajiibun oo la yaabay aidaa goortii mitnaa aan dhimanno oo wakunnaa aanu ahaano turaaban carro miyaa nurjacu nala soo celin wey dalika kaasu soo celintii rajcun celin wey baciidun oo fog oo caqliga iyo waaqacba ka fog qad calimnaa waan ogaanay buu rabbi subxaana wa tacaala maa shay baanu ogaanay tanqusu ay nusqaaminayso dhimayso alardu dhulkii uu nusqaaminayo minhum ayaga xaggooda uu ka nusqaaminayo dhulku waxay ka nusqaaminaysa iyaga waanu ognahay wa cindanaa agtanadana waxa ahaaday kitaabun kitaab baa ahaaday kitaabkaasoo xafiidun xafida yani arimaha tafaasiishooda xifdiyo oo waxba aan dhaafaynin ayaa agtanadaa bu rabbi subxana wataala bal iskama dhaafay kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen lamaa goortii jaaahum uu u yimid oo fahum iyagu fii amrin arrin dhexdii bay ku sugan yihiin arrinkaasoo mariijin isbaraambarsan yani isku qasan way mariij bimacnaa khaliid way arrinku markuu isku qasan yaho kala baxsanayn oo mundaribka uu yahay ayaa waxa la yidhahdaa amrun mariij waa arrin isku dhex jiro waa isku dhex qasan afalam yanduruu miyaynan fiirinin miyaynan fiirinaynin ila asamaa'i samada xaggeeda fawqahum korkooda xaalo ay tahay kayfa sidee baan banaynaaha u dhisnay oo wasayannaaha aan u qurxinay wamaa lahaa walxaal maa lahaa iyadoo uysan u sugnaanin min furuujin wax dulduleella ah iyadoo duleel iyo dilaac midna lahayn waalarda dhulkiina madadnaaha waan taagnay oo waan fidinay oo wa alqaynaa waan ridnay fiihaa dhulka dhexdiisa waxaan ku ridnay rawaasiya buuro qotoma wa ambatnaa waan bixinay fiihaa arlada dhexdeeda min kulli zawjin nooc kasta xaggii oo bahiijin dhaldhalaalaya nooc kastoo dhaldhalaalaya ayaan ka soo saarnay tabsiratan aragsiin darteed baan saa u yeelay iyo wadikraa waanin darteed likulli cabdin addoon kulligii la tusayo oo la waaninayo addoonkaasoo muniibin noqonaya wanazalnaa waan dejinnay min asamaai xagga sare waxaan ka soo dejinnay maa an biyo biyahaasoo mubaarakan la barakeeyey fa ambatnaa waan bixinay bihi biyihii waxaan kusoo bixinay jannaatin beero aseendooyinoo waaweyn iyo waxaba alxasiidi iyo balkii la shafay balkii la jafay xabadiis ama waxaba alxasiidi xabadii la gooyey oo la jafay iyadana waan kusoo saarnay wannakla geedihii timirtana waan soo saarnay baasiqaatin xaalo ay yihiin tii laama dheerdheer tii ay dheerdheer yihiin xaalo ay ti lahaa naqligaasoo lahaa iyada uu usugnaaday talcun midho oo u sugnaadeen midhahaasoo nadiidun laysdul saarsaaray ah, laysku dul rasiyey risqan maxaan saa u yeelnay risqan irsaaqi daraaddeed baan saa u yeelnay lilcibaadi addoommada la irsaaqayo wa axyaynaa waan noolaynay bihi biyihii kor ka yimid sababtooda waxaan ku noolaynay baldatan beled maytan oo meyd ahaa beled nabaad guuray oo meyd ah baan ku noolaynay kadalika sidaa dhulka aan u noolaynay si la mida ah, ayuu alkhuruuju soo bixitaankuna ahaa qubuurta laga soo baxayo kadabad waxaa beenisay marka qablahum iyaga hortood waxaa beeniyey qowmu nuuxin nuux qoladiisiibaa beeniyey wa asxaabu rasi ceelka asxaabtiisiina way beeniyeen wa thamuudu iyo reer thamuudna waa beeniyeen wa caadun caadna waa beenisay wa fircawnu fircoonna waa beeniyey wa ikhwaanu luutin luut walaaladiina waa beeniyeen wa asxaabuulaykati kaynta iyo asxaabteediina waa beeniyeen wa qowmu tubbacin tubbac qowmkiisiina waa beeniyeen kullun dhammaan kuwaa la soo sheegay oo dhan kadaba waa beeniyey alrusula rusushii buu beeniyey fa xaqa markaa waxaa sugnaaday waciidi hanjabaadaydii baa sugnaatay oo markaa heshay wey macna afacayiina miyaan noognay bilkhalqi abuurkii miyaan ku noognay miyaan ka noognay alwali ee horreeyey bal iskaba dhaafe hum iyagu fii labsin dheeh dhexdii wey labsin qas iyo dheeh dhexdii bay ku sugan yihiin min khalqin abuur xaggii bay kaga sugan yihiin jadiidin oo cusub walaqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay alinsaana insaankii waan abuurnay oo wanaclamu waxaan ognahay maa shayga tuwaswisu ay sheekaynayso bihi isaga nafsuhu naftiisu ay ku sheekaynayso wanaxnu annaga ayaa aqrabu dhawaansho badan ilayhi isaga xaggiisa min xabli lwariidi xididka xawlulmariidka la yidhahdo annagaa uga dhawaansho badan id waqti baanu uga dhawaansho badannahay yatalaqaa ay kulmayaan almutalaqiyaani labadii malagee la kulmahayey acmaashiisa la kulmayey qoraal kula kulmayey marka ay la kulmayaan markaasaan uga dhawaansho badannahay xididkaas qaciidun weeye midkood labada malag midkood qaciidun mid fadhiya wey canilyamiini midigta iyo wa qaciidun mid fadhiya qaciidun mid la fadhiya wey canilyamiini dhanka midigta iyo wa qaciidun mid la fadhiya canishimaali xagga bidixdaa kala fadhiya midna midigtuu kala fadhiya midna bidixduu kala fadhiya maxay qabanayaan maa yalfidu ma hadlo min qawlin orah kuma hadlo ilaa xaal ladayhi agtiisa uu yahay mooyaane raqiibun waardiye catiidun oo diyaar ah ilaa hadduu ku hadlo ladayhi agtiisa waxaa ahaaday raqiibun waardiye mid wax waardiyeynayo ilaalinaya catiidun oo haddana diyaarsanoo heegan ku jira wa jaa-ad waxaa timi sakrat lmawti sidaa markuu xaalku siduu saa u yahay baa marka waxaa imaanaysa geeridii wa jaa-at waxaa timid sakrat lmawti mawtka shidadiisii baa timid bilxaqi iyadoo xaq wadata xaq xaala ay ku sugantah daalika arrinkaasi oo mawdka imaanshihiisuna maa shaygii weeye kunta aad ahayd taxiidu ku ka warwareego ka leexleexda minhu xaggiisa wa nufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii baa la afuufay daalika kaasi wakhtiga la afuufayaana yowmulwaciidi hanjabaadda iyo goodiga maalinkeedii wey wa jaa-at waxaa timid kullu nafsin naf walba meeshii laysku uruurinayay bay timid macahaa xaal la jirankeeda uu yahay saa'iqun mid kaxaynaya iyo wa shahiidun ku markhaati ku ah midna dabaduu ka wadaa midna waa ku markhaati furaya markaasaa waxaa lagu leeyahay laqad kunta waxaad ahayd fii haflatin moogid moognaan dhexdeedaad ku sugnayd min haadaa kan xaggiis kan hadda aad dhex taagan tahay arrimahan waad moogaydo warba maadan ka hayninba fakashafnaa markaasaan faydnay canka xaggaaga waxaan kaa faydnay qita'aka daboolkaagii baan kaa faydnay daboolkii ku saarnaa maanta waa lagaa qaaday fa basaruka araggaagu alyawma maanta xadiidun waa bir bir weeyaan af badanoo wax alla wixii xaqiiqe jirto dhan waa ku hor wa qaala wuxuu yidhi qariinuhu kii la xidhiidhay ee ku lamaanaa adduunka wuxuu odhanayaa haadaa kani maa shaygii weeye ladaya agtayda ahaa wixii aan hayay ee rabbi oo agtayda ahaa een ka diyaariyey waa ka catiidun diyaar wey waa khabar labaad wey ladaya agtayda ahaa catiidun ee diyaarka ah ama shaygaasoo catiidun diyaar ah wixii agtayda yaallay waa kan isagoo diyaar ah alqiyaa rida buu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala fii jahannamo jahannamo dhexeeda waxaad ku ridaan kulla kafaarin ku kufrin badan dhammaantii caniidin oo madax adag mannaacin oo reebid badan lilkhayri khayrka reebid badan muctadin oo xadgudba muriibin oo shaki ku dhex jira alladii midkaasoo jacala yeelay maca allaahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabuda aakhara oo kale fa alqiyaahu rida fi lcadaabi cadaabkii ku rida cadaabkii ashadiidi ee adkaa qaala wuxuu yidhi qariinuhu lamaanihiisii la xidhiidhay wuxuu odhanayaa shaydaankaa rabbanaa rabbiga now maa adqaytuhu ma aanan lumin Ah, maa adqaytuhu ma aanan qooqinin oo qooqan uu ku kacay iyo kibirkan anigu kuma ridin walaakin kaana isagaase wuxuu ahaa fii dalaalin baadi dhexdeed baciidin oo xaqa ka fog saasuu ku dooday qaala rabbi wuxuu uhi subxana wa tacala laa takhtasimuu ha doodina ladaya agtayda ha ku doodina walxaal qad qadamtu anigoo hormariyey ilaykum idinka xaggiina bilwaciidi hanjabaada aan idin hormariyey halkan maaha meeshaad ku murmi maa yubadalu la bedeli maayo alqawlu ereygiiiyo odhaahda la bedeli maayo ladaya agtayda xaal u yahay ereyga agtayda yaalla oo gaal inaan cadaabo ah ereygaasi isbedeli maayo wamaa ana aniguna ma ihi bidallaamin min dulmiya lilcabiidi addoommada mid dulmiya ma ihi marnaba ninna xaqiisa duudsin maayo wuxuusan gelinna dusha ka saari maayo yowma maalin xus baa nabiga yidhi sal ly slam ama maa ana bidallaamin lilcabiid ama yowma maalin la bedeli maayo naquulu ama yowma maalin ka sheekee naquulu aan odhanayno lijahannama jahannamo aan ku odhanayno hal imtala'ti jahannamoy ma buuxsantay oo wa ay odhanayso hal min masiidin siyaada ma jirtaa weli waa dhimanahay wax la ii kordhinayo ma jira wauzlifat waa la soo dhaweeyey aljannatu jannadii baa la soo dhaweeyey lilmuttaqiina kuwii istiri jiray ee alla ka baqi jiray baa loo soo dhaweeyey hayra baciidin makaanan meel baa lagu soo dhaweeyey hayra baciidin oon fogeyn meel aan fogeyn baa lagu soo dhaweynaya markaasaa waxaa la odhanayaa haadaa kani maa kii weeye tuucaduuna laydin yaboohi jiray adduunka markaad joogteen likulli waabin waxaa laga bedelayaa lilmuttaqiinada likulli waabin mid noqosho badan dhammaantii baa loo soo dhoweeyey xafiidin oo haddana xafida xilkii ilaahay saara iyo waajibaadkiisii xifida man cid ayaa loo soo dhoweeyey khashiya ka baqay alraxmaana allaha naxariista ka baqi jiray markuu adduunka joogay bilkayni maqnaansho xaalu ku sugan yahay isaga oo ka maqan oo markaa uu rabbigii uusan arkayninoo hortiisa ka muuqanin oo wajaa'a yimid biqalbin qalbi la yimid qalbigaasoo muniibin noqonaya oo xumaanta ka soo noqonaya udkhuluuhaa gala baa la odhanaya bisalaamin nabadgelye ku gala udkhuluuhaa gala bisalaamin nabadgelye xaalaad ku sugan tihiin daalika midkaasi yowmulkhuluudi waaridda maalinkeedii wey maalinka nin walba godkuu galo uu ku waari lahaa wey lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan fiihaa jannada dhexeeday ku leeyihiin oo ugu sugnaaday waladaynaa agtannadana waxaa ahaaday masiidun siyaada ayuu alla yidhi subxana wa tacala wa kam in badan <clears throat> kam in badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum hortood oo min qarnin ummad ah kuwa nebi maxamed la jooga kuwo badanoo ka horreeya ummado abaanu halaagnay kuwa hore oo hum iyaguba ashaddu adayg badan minhum kuwa xaggooda badshan xagga qabashada kaga adayg badan fa naqabuu ummadihii hore markii la halaagay naqabuu way baadheen fi lbilaadi bilaadda ayay baadheen oy faageen oo way xuleen hal min maxiisin makaanu carab iyo makaanu baxsad ma jira ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan lasoo sheegay la ladikraa waano ayaa ku sugan liman cid bay ugu sugan tahay kaana u ahaaday lahu isaga qalbun qalbi uu ahaaday aw amase alqaa rida alsamca maqalka rida walxaal huwa isagu shahiidun uu xaadirya walaqad khalaqnaa xaqiiqa waan abuurnay asamaawaati samaawaatkii baan abuurnay waalarda iyo dhulka wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa fii sitati ayaamin maalmo lix ah dhexdoodaan ku abuurna wamaa masanaa namana taabanin min luquubin wax daal ah abuurkaasi maanaan ku daalin fasbir sabir nabi maxamedow calaa maa shay korkii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin oo wasabbix tasbiixso oo rabbigaa nazah bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa xaalaad wadato ood ku darayso qabla tuluuci shamsi shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor wa qabla alghuruubi iyo dhicitaankeeda ka hor wa min alleyli habeenka qaarkiina fasabbixhu alla nazaho u tasbiixso wa adbaara sujuudi iyo sujuudaha gadaashooda sujuudaha yani gadaalyaashooda wastamic dhegayso waxaad dhegaysataa waxa laguu sheegaya qiyaamo lagaaga sheegay yowma maalinka yunaadi uu dhawaaqayo almunaadi midka dhawaaqayaay min makaanin uu ka dhawaaqi doono qariibin oo dhow yakhrujuuna min alqubuur maalinkaasay qubuurta kasoo bixi doonaan yowma maalin bay qubuurta kasoo bixi doonaan yasmacuuna ay maqlayaan asayxata qayladii ay maqlayaan bilxaqi iyadoo xaq wadato iyadoo xaqiiqo jirta ah ama xaqoo xikmad ku salaysa dalika midkaasina yowmulkhuruuji soo bixidda maalinkeedii wey inaa anagubu rabbi subxana watacaala naxnu annaga ayaan nuxyii noolayna annagaa wax noolayna wa numiitu annagaa wax dilla wa ilaynaa xagga naguna almasiiru ahaanshuhu ahaaday noqodkii ahaanshuhuna xagga naga wey yowma maalin ayuu ahaaday tashaqaqu ay dildilaacayso alardu dhulku uu dildillaacayo canhum xaggooda ka dildilaacayo siraacan xaala yihiin kuwa degdegay dalika arrinkaasina xashrun isu keenid iyo shirin weeye taasoo yasiirun fudud calaynaa korkanaga ku fudud naxnu annaga ayaa aclamu ogaansho badan bimaa shay baanu ogaansho badannahay yaquuluuna ay leeyihiin wamaa anta adiguna matihin nebi maxamedow bijabbaarin mid qasbid badan calayhim korkooda mid qasbid qasbidmuna matihin fadakir waani bilqur'aani qur'aanka waxaad ku waanisaa man cidda yakhaafu baqaya waciidi hanjamaadaydiiyo goodigayga ciddii ka baqaysa quraanka aanka ku waani